gesha dheera dhulkayaga nagawdhimanayne kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaad noo dhegeysanaysaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiye galab wanaagsan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 waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay kelikeligii lamaanaha waa tiriye mhm. qaybtee jeceshaa horta ma kelikelig musalmaanaha heesaha heesaha haddiibaa hees la dhahayo waxaan jeclaa heesaha lamaanaha ah sababtoo heesaha lamaanaha ku doortan oo kuu sheegaa jawaab iyo su-aal yaa laga dhex helaahaa laakiin qof keligiis iska haysay mm-hmm. ama qof qof iska ammaanay mm-hmm. ama qof qof ku daadiyey oo ku ekeen ahaa marka in qofkan loo calacalo mm-hmm. isna uu is adkeeyo ama qofkan inuu ammaano oo ammaantii loo jiibiyo heesaha marka sidaasaan ku dooran lahaa heesaha lamaanaha ah aad iyo aad waayahay ma kuwii hore mase kuwii dambe mase kuwii dhexe adu kuwa xiiseysaa heesihii hore aad iyo aad geesii hore mogtahay mm. ereya ahaan yeysoo macno ku fadhiyaa mm. waqti ahaana eh, maaragtay xilligii la qaadayay mm-hmm. riwaayado iyo qisooyin iyo sheekooyin lagu keenay waxaa laga yaabaa fanaaniinta haatan heesaha qaado in heestu ayadoo ereyadii ay fiican yihiin mm-hmm. inaysan haddana laba beydba soo dhaafinba ah, oo ay maaragtay intaas ku ekaato laakiin ha halkan mm. waxaa laga helaa fanaan shan iyo toban daqiiqo heesi karaweliba ah. erayo micnole ku eh, hada isbedelka dhacay kamid tahay mhm. um, aad iyo aad siyaabahaan ku doortay kamid taha marka heesaha kuwii hore lamaanaha ah. mhm. mhm. maadaama aad dooratay heesihii hore lamaanana aad sii dooratay bula kuusoo qaban doonaa balse kuway jeceshahay kuwa jacaylka mase kuwa daadiska heesaha horta labadaba daadiska iyo maaragtay jaceylka maya masaakindadiska ana hore daadis ma naqaanabe maya marka ah, hore ma aqoon jirin laakiin hadda waa barana laakiin marka hore xataa heesta aan soo wado <laughs> daadis ma jirin waxaa laga yaabaa inta dadka hortooda bis ah mhm. hadalkaas inuu yahay oo colaad gudaha aysa jirinin <laughs> waa tahay barnaamijka horta alaaba waxaan ku daafurnaa dhankay kaalimaha suugaanta dhegeystayaashan waxaan leenahay mar kale galab wanaagsan mhm. waxaan noo soo qabanayaa mhm. hees lamaano ah ay ku wada luuqeeyaan xaliim khaliif magool iyo sidoo kale maxamed warsame khasaali allah wada naxariistee دست در من laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe na dhiig sidaan galay qaymaha ku dhunte sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan ma isid dheelheelsow cawadhaantiyoosow filan ma isidsow filan ma isidsow filan ma isid dheelheel meesha dhamacdii dubatee dhirtu waxay laoydaa dhuxushaan magaabshee dhulku wuxuu laqayshaa dhamacdii dubato dhirtu waxay laoydaa dhuxushaan magaabshee ambadhamay qadharhke waa inaad dhadhamisaa ambadhamay qadharhke waa inaad dhadhamisaa sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow

nolosha kolkaagii aad badhaadi weydo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo dhilada kolkaagii aad badhaadi weydayo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo dhegaysan mahayn waa inaad dhaqaaqdaa ku dhegaysan mahayn waa inaad dhaqaaqdaa sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid deleelsow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid deleelsow cawadhaan hawlka dhammaatahay dhalatay caawe bal in laysku adkay kuma jirine waa taa mar horaa taqaanin waa hore waaya waxaa <laughs> <laughs> uh, laga raba ogtahay maadaama mm-hmm. gabdhi soo noqotay weliba ereyada cajiibka ahay gabadhu keesiis waxaa ka mid ah mhm. ruux dhaawac geysto dhayaya ma liito mhm. intu dhaawacii qofkii geystay mhm. haddana ku leeyahay anaa kaa dhaya waa raalli ahaaw ya ma liito qofkaasu qofkaasi ma liito weliba waxay kale leedahay ereyada ku jiray dagarqabe ilaahay uma gargaaro aad iyo aad inaa yani waxaas idinku noogu horreyseen oo laga dhan kastaba way kasoo noqotaa de ya <laughs> waa daay heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijkeenii kalab wanaagsan mhm. soo dhawo dhankaaga waay walaalkey waa dhowaha ifraaxey muddooyinkan animaa ku waayey mase waa joogta horta ani waa jooge ani mablii waayebo soo taagina lidhahaani mablii waayo ani <laughs> soo taagina waayahay kaalimaha sugaantaan kusii soconaynaa waxaan soo qabanayaa heesi kuwada luuqayaan yurub geenyo iyo qaadira jacayl dhegeystaaan waa talantaali waana hees jacayl ah sarayse marwadoodi noqotaa sida mayayga roobko maasheeyay dunida naftu kaama suday waxaad tahay marlay dumar mid ugu sarrayse marwadoodii noqotaa sida mayayga roobko maasheeyey dunida naftu kaa mabsuday gacantaydii midigey mataantaydii noloshee gacantaydi midige mataantaydi noloshe mawluhu isiya haynu maalin iyo lay kacaylka male

musharaaf hakuu siiyo maamuus mahadbada ku noolow waan koo baxay nafta muhashadeeda qurux lamaama suuge miyo magaalaba adiga u muro mareerkoo bislaaliyo ubaxiya maankoo baxay nafta muhashadida masdadiisa caashaqa midha aan ka gurane macanhayga diraad masdadiisa caashaqa jidaanka gurane macanhayga dheerahaynu maaliniyo lay gacaylka male omugaabi cashaqa aydu maaliniyo lay gacaylka male qmu daabi calshaqaa ilaahay milkiyo sharaab ha kuu siiyo maamuus mahad badanku hakusiiyo maamuus waa tahay yurub kenya mm-hmm. geesi aan hee la mari karinwaa tahay ragga mm-hmm. soomaaliyad ammaane maanta jeceshihiingeesi <laughs> aan la mari karin ragga mudanihiisow ee mm-hmm. dhahay ragga weliba waxay ugu jecel yihiin ammaan la ammaano geesi geesi inkaas birta in la dhaho libaax saas eh, mataqaanaa mhm. dumarka iyaga naftarkooda waxay jecel yihiin mhm. eh, ninka geesiga ah mhm. sababta aa marka ku dooranayno geesiyaa tahay in lala ah, dhaho ah. eh. maadaama ad ninkaa jeceshiin selyaalha waa laydin dhimanaa <laughs> annaga keligay ma jecli adinka naftiina amaanta saarabtiin <laughs> marka wixii xunba xaawaale yaa la dhihin wixii xunba xaawaale Eh, kelmadda xaawo wax iska halheysa umaleyna ah halheys maahanoo de waxay ka keeneen mm. xaawaley oo dhan ay ka wadaan xaawaley dhan waaye haa ma xuma laakiin haddii la yirahdo mah maa haddii la yirahdo waxyaabo kaleento waxaa la yirahdaa dumarkii eh, saas ma mm. women marka la fiiriyo mm. haddii wa'da iyo oda hore lasoo tiro meen ay noqonaya moogtahay marka bini aadam waayaa la dhahay haddaa aragtid waxa la leeyahay eh. heblaayo oo kale eh. bini aadamkao dhana laga wadaa ma ahe dumar lagama wado eh, hadda waayahe xaawaley ma mm. qaadanaya maya xaawaleyda wixii gooni qofkii mm. loo carabaaba gooni waaye mm. laakiin haddii la dhaho wixii xunba xaawaa leh waxaa wade biniaadamka kas iskumay bini-aadanka ka mid tahay laakiin halheeska markii si loo fasiro waa saas dumar u socdaan leeda maya ani waxaan qabaa inaan idinka idinla jeedin wxum faarax almar <laughs> <laughs> inkastoo faarax magacyadii waagi hore lala bixi jiray uu yahay oo moodid wax walba oo hore loo isticmaali jiray in hadda dib loosoo isticmaalayo faarax iyo warsame iyo geedi iyo mm, <laughs> barnaamijka iyo sheekadeenala dheeraanina dumar iyo rag baa la wada fiican yahay mhm. Mhm waayahay ifraaxay kaalmaha sugaanta ku laabanaynaa waa dhankaagay maxaa noo soo qabanaysaa waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku laqeeyo faysal munayr oo haddii maalmahan hooda qabsatay qadar mm-hmm. yaa nagayn karaa yaa nasiib qorshayn karaa horta calaf qornaayo qaliyaa bedeli karaa markuu rabo qasab yaa ku siin karaa yaa dareen qabyoobo qalbigaaga toli karaa qalbigaaga toli karaa qof kastaba qofkuu rabo qasab yaa ku siin karaa yaa dareen qabyoobo qalbigaaga tuli karaa qalbigaaga tuli karaa wadeeba mooye haddaan qoys midoobayn yaan qoysa waayahaa maalmaha qadheedho yungarada qandhaysani garan waayin qoyse xisoqanada weeyaan xisoqanada weeyaan wadeeba mooye aqoons midoobeen talo qiimahaagiyo qayahaaga yaa garan maad noqon qofkaygii yaa kuu qalmeeka cod wadaaga odhan karaa aan ku qanaca noloshee qofku helay maykaasiin qofku helay maykaasiin ya qulubu qulub jecel qud wadaaga odhan karaa aan ku qanaca noloshee qofku helay makaasin qofku helay makaasin quwadeeba mooye haddan qoys midoobeen yaan qoysan waayahaa maalmaha qadhaadho yungaraada qandhaysani garan waayin qoose isoo qanacdan weeye hansiden uga imaan faysal muniir qadriyaa nageyn kara mhm. qof kastaba qofkuu rabe qasab yaa ku siin karaaawaa run haddee qofaad muddo wada socoteen mhm. xiriir idinka dhexeeyey mhm. maaragtay guur ku ballanteen hadduunan idiin qornay inaa isguursitiin maba hadee maba dhacaysa oo qalinkaa ka weyn aad iyo aad qadariyaa nageyn kara marka waa heestiide waxaan isleeyahay ugu ugu yan macquulsaneedeen aad iyo aad sanadkan dabayaqadiis soo baxday saamayntiisa wadatay asbuuca waa tahay hadde gabagaba guddi barnaamijkeena galab wanaagsan aan isla soo gaarnay mhm. dhammaan dhegeystayaasheena waa u mahad celinaynaa mhm. sida wanaagsan barnaamijka ula socdeen farsameeqaankeena farsameynaya barnaamijka iyo hadda anagoo daadahenaynaba hmm, saaxiibada waxaan uga tegaynaa ifraaxa iyo heys ay ku wada luuqeeyaan yaasiin axmed digfeer iyo saraad cabdulla ugaas heysta waxaa la yihahdaa cusri mhm. intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga ah, waa bootaan ifraax oo idin leh sidaasii nabadgelyo cajabiyu adduunyada cusri lagama waaye anu laba cidoodidhi ciltiree ku filan noqo curaadu kaca oo kala dirir xidhiidhiga ma noqon ciltiree ku filani noqo curaadu kaca oo kala dirir cidhiidhiga nagarrabe ma noqonin igacayn wareegtaay waxaygaala sii culus igacayn wareegtaay waxaygaala sii culus ceblow inteediyo caloolxumadahaysiyo isciil kambigeede igacayn wareegtaay waxaygaala sii cuulo igacayn wareegtaay waxaygaala sii cuulo ceebla oo inteediyo howlxumaadahaysiiyo isciil kambigeede nacawaynan yahay kaloo talaygu caddaatehawaynan yahay taloo taloo talaygu caddaatee cabsi arbada ley mudaya duwada ley cabsi arbada ley mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedu caashaqa mabiisa dawadaley cabsi cirbadaley mudaya dawadaley cabsi cirbadaley mudaya caashaaqa mabiisa caafimaad maleedo caashaqa mabiisa rag inuu cataaba ceebtiisa weye sidii aadow rag inuu cataabaa ceebtiisa weeye waa inuu sidii aadow u cirka kuguma soo duumin calabkaana kuma go'in haddaad ceeb la weydiidee kuguma soo duumin calafkaana kuma go'in haddad ceebla wehdiide candhuftiyo ilaahi cidda ka abuure kaa dhigay cadnooliyo cawada aada kaa isho haisku beerine ciriq haisku beerin candhuftiyo ilaahi cida ka abuure candhuftiyo ilaahi cida ka abuure ka dhigay cadnooliyo cawada aada kaasho dhiriq haisku beerine cirq ha isku beer cisbitaa halka rux yaal ileen ileen cashaq lama gudboone cisbitaa halka rux yaal ileen ileen cashaq lama gudboone waxaan ka codsanayaa ha cadibin nafta ade waxaan ka codsanayaa ha cadibin nafta ade isceelceeli taalka calwasaad ka daayo isceelceeli itaalka waxaanka codsanayaa ha cadibin nafta adeer waxaanka codsanayaa ha cadibin nafta adeer isceelceeli taalka calwaasaadka daayo isceelceeli taalka ilaahay cumrigaaga dheereeyey ararafna kuma bado canabey ilaahay cumrigaaga dheereeyey ararafna kuma bado kaa xoree cadaabku ha ku seexan ciilbeere curudkeedu wiliyo waana liinuqoka xoree cadaabku ha ku seexan ciilbeer curadkeedu wiliyo waana liinuqo cadowgaaga ku daran cakuwiyo hahdiisiyo cadowgaaga ku daran cakuwiyo hahdiisiyo carabkiisu kuma karo caashaqusawaabado ciyaar uu ka weye ciyaar uu ka weye cadowgaaga ku daran cakuyi oo hahdiisiiyo cadowgaaga ku daran cakuyi oo hahdiisiiyo

waa inay ahay talo talo talay ku cadaatee dawadaley cabsi barbadaley mudaya dawadaley cabsi barbadaley mudaya cashaqa mabiisa caafimaad maleedu cashaqa mabiisa